oo waxa weeyaan khada nin hiqaah uu ku gafay ay tahay sida aan u soo ogaanay tii horeba axaadiis badan oo hal dariiq marka laga fiiriyo daciif ah waxa weeyaan xadiidku inta duruq badan isku xoojiyaan inay saxiixiyaan taasuu marka masaladaasaan ku dhex jirnay amilo badanna wuu ka soo sheegay markaasuu wuxuu yidhi wanaasu dadka fii haadalbaabi baabkan darafaani waa laba daraf dadka waxa weeyaan markaa axaadiista nabiga iyo kahadlidooda marka la fiiriyo waxa weeyaan laba daraf weeye darafun daraf weeye darafkaasoo min ahlilkalaami ahlukalaamka ka mid ah iyo wa naxwihim dadka ahlukalaamka la midka ah oo niman dad ah huwa isagu baciidun ka fog can macrifati alxadiidi xadiidka garashadiisa iyo wa ahlihi ahlu xadiidka laa yumayisu ma kala soocayo bayna asaxiixi saxiixa iyo wadaciifi daciifka fayashuku wuxuu ku shakinaa fii sixati axaadiida axaadiid saxiixnimadeedu ku shakinaa ow amase fi lqaci bihaa inuu gooyuu ku shakinaa maca kowniha iyadoo axaadiistaasu tahay macluumatan mid la yaqaan maqduucan bihaa ee la gooyo inay nabiga ka sugan tahay cinda ahlilcilmi dadka aqoonta una bihi xadiidka wuxuu leeyahay dadka marka axaadiista la fiiriyo waa laba daraf waa laba daraf daraf waa darafka ahlukalaamka iyo dadka lamidka ah oo iyagu oqoon xadiidba ka fogba oqoon xadiidba ka fogaaday iyo ahluxadiidba oon ahluxadiidba waxay ka yidhaahdeen axaadiista warba ka hayn saas dartooda ma kala saari kara xadiiska saxiixa iyo daciifka ah axaadiis badan oo saxiix ah ayuu sixadooda ku shakina kuwa badan oo xataa maqduuca oo ahluxadiidkao dhan ay jasmiyeen oon shaki yaru ku jirin ayuu xataa wuxuu is leeyahay ma la jasmi karaa mise lama jasmi karo qayb waa qoladaas oo xadiidkii ayay aad uga fog yihiin iyo garashadiisa wuxuu yidhi في dadku fii باب baabi baabkan darafan waa laba dhinac darafun daraf weeye darafkaasoo min ahli kalaam ahlukalaamka ah iyo wanaxwin dadka lamidka ah oo miman dad ay miman dad ah huwa isagu baciidun ka fog can macrifati alxadiidi xadiidka garashadiisa iyo wa ahlihi ahluxadiidka garashadoodaba laa yumayisu ma kala soocayo bayna saxiixa xadiidka saxiixa ah iyo wadaciifi midka daciifka ah fayashuku waa ku shakinayaa fii sixati axaadiia axaadii saxiixnimadood ayuu ku shakinayaa axaadii saxiix aheed ayuu saxiixnimadooda ku shakinaa ow amase fi lqaci inuu gooyo biha axaadiistaas axaadiis oo waxa weya ahluxadiidku jasmiyeen oo gooyeen inay saxiix tahay oon shaki yaru ku jirin uu ku shakinaya is leeyahay ma la jasmi karaa ma sugan tahay mase ma sugna mase ma sugna maca kowniha ayadoo axaadiistaasu ah macluumatan mid la yaqaan maqduucan bihaa la gooyey inay ka sugan tahay nabiga cinda ahlilcilmi dadka aqoonta ule bihi xadiidka qoladaas waa daraf darafkaas marka wax badan kuma nacfi karaan axaadiidtii ilaa warba kama hayaane waa darafun daraf qaybna darafkaasoo miman dad ka mid ah yaddaci sheeganaya itibaaca alxadiidi xadiidka raacidiisa iyo walcamali ku camal itibaaca alxadiidi xadiidka raacidiisa iyo walcamala ku camalfalid bihi xadiidka lagu camalfalo kulamaa mar kastoo wajada uu helo lafdan lafdi lafdigaasoo fii xadiidin xadiid ku sugan xadiidkaasoo rawaahu uu wariyey iqatun qof iqaaho lagu kalsoon yahay ow amase ra'aa uu arko xadiian xadiid xadiidkaasoo marwiyan lagu wariyey biisnaadin sanad sanadkaasoo daahirun sida ka muuqata asixatu ay tahay yuriidu wuxuu rabaa an yajcala inuu ka dhigo daalika xadiidkaas min jinsi maa midku mid jinsigiis inuu ka dhigo xadiid jinsigiis jazama ay gooyeen ahlulcilmi ahlucilmiga bisixati saxiixnimadiisa xataa idaa caarada markuu ka hor yimaado xadiidkaas asaxiixa xadiid saxiixa almacruufa ee la yaqaan akhada wuxuu gudagelayaa yatakallafu inuu iskugu kalifo low xadiidka dartiis ata'wiilaati ta'wiiliyaal albaridata ee qabow aw amase yajcalu wuxuu ka dhigahu xadiidkaas daliilan mid daliil u ah lahu asaga fii masaa'il اlcilmi masaa'ilka cilmiga iyo caqaa'idka ah maca ana ahla اlcilmi ayadoo ahlucilmigii bilxadiidi xadiidka cilmiga u lahaa yacrifuuna ay garanayaan ana mila haada xadiidkan oo kale qaladun qalad inuu yahay darafka kale wuxuu yahay yidhi shiiku dad sheeganaya inay xadiidka raacsan yihiin oo sheeganaya ahluxadiid inay yihiin ahlusunna yihiin ahluxadiid xadiidka ay ku camal falaan laakiin axaadiidtii ma kala yaqaanin waxa weeye markuu arko xadiiska xoogaa daciifka iyo saxiixa waa kala yaqaan intaas waa kala saari karaa oo sanadka daciifka xadiidka ku yimid iyo sanadka kale xoogaa waa intaas waa kala fahmi karaa laakiin masaa'ilkii daqiiqa ahaa ee cilmulcilalka ku saabsan taas waxba kama fahmi karo oo aan xala soo marnay oo uu soo yidhi saas darteeda markuu arko xadii xoogaa daahirkiisu saxiix yahay ah, oo xoogaa qof iqaahu wariyey waxa weya khalaas isaga ugu dhan waa ugu dhan mar hadduu arko xadiis xoogaa daahirkiisa sixa ka muuqato oo qof iqaahu wariyey waaba ugu dhan tahayba ah, wuxuu ka dhigaya kaas ka dhigayaa inuu la mid yahay xadiidkii ahlulcilmigu ay jasmiyeen inuu go inuu saxiix yahay saas darteed xadiidkaas uu asagu ku dhegan yahay maadaama uusan saxiix ahayn waxay iska hor imaanayaan xadiid saxiixa markay iska hor yimaadaan isagu ma garto inuu xadiidkanu daciif yahay wuxuu samaynaa inuu yidhah waa iswaafajina oo marka ta'wiilaad adeegsado inuu ta'wiiliyo oo idhaah sidaas hadday in lagu awilaa dhacdo saas lagu awilo oo saas loola jeedo uu leeyahy waxa uu la rafanaana waxaa ku filneed inuu fahmo inuu khada yahay mararka gobolna masaail cilmi ah oo caqadiya uuba iskaga daliisha l xadiiskan bukhaariga ku yaalla saasaana igu daliil mana oga ahlulxadiidku inay jasmiyeen inuu khada yahay sida axaadiistii tirada badneen xal aan soo sheegnay ee bukhaari iyo muslim ku tiilay ahlulxadiidkuna ay jasmiyeen inay khada wada tahay axaadiis cad sababkiina lagu jasmiyen aan soo tirtirinay xalay marka taasoo kaleeto waxa weya qofka isagoo isla ahlulxadiidaa tahay oo xadiidkiiad ku socotaa ahlusunna tahay inuu dalaalaadkaas ku dhici karo inuu dalaalaadkus ku dhici karo wax badanna dalaalaadkaas qofku wuu uga badbaadi karaa xadiidkii inuu aqoon badan u yeesho iyo ahlulxadiidkii hore iyo culimmadii muxadisiintu xadiidka waxay ka yidhahdeen inuu raadiyo ee uusan asagu ra'yigiisa la istiqlaalin taas labadaas waa inuu isku dadaalo marka daraftaana wuxuu yidhi iyo wa darafun qayb dhinac dhinacaasoo miman dad ka mid ah yaddaci sheeganaya itibaaca alxadiidi xadiidka inuu raaco wuxuu sheeganaa inuu asagu ahluxadiid yahay iyo walcamali bi iyo walcamala bihi inuu ku camal falo saasuu sheegana kullamaa mar kasta oo wajada uu helo lafdan lafdi lafdigaasoo fii xadiiin ku sugan mar alla markuu arko xadiid oo lafdi ku sugan mm, xadii lafdi ku sugan markuu arko xadiidkaasoo qad rawaahu uu wariyey iqatun qof iqa oo lagu kalsoon yahay xadiid uu wariyoo lafdi un ku jira markuu arko markuu arko ma kale sooci karee oo amase raa uu arko xadiian xadii oo marwiyan lagu wariyey biisnaadin sanad sanadkaasoo daahiru daahirkiisu asixatu sixa uu yahay laakin baatin ahaan daciif ah yuriidu wuxuu rabaa an yajcala inuu ka dhigo daalika xadiidkaas min jinsi ma xadiid jinsigiis jazama ay gooyeen ahlulcilmi dadka aqoonta u lahaa bisixati saxiixnimadiisa kaasoo kale inuu ka dhigo ayuu doonayaa kaasoo kale inuu ka dhigo ayuu rabaa xataa idaa carada marka hadduu xadiiskaa saxiix ka dhigay axaadiis saxiixa iska hor imaanayaan mana isagu waa inuu marka iswaafajiyo isku dayi uu isku dayi xataa idaa carada xadiiskaas daciifka markuu ka hor yimaado asaxiixa xadiid saxiixa almacruufa ee la yaqaan akhada wuxuu gudagelayaa yatakalafu inuu isku kalifo lahu lihada alxadiidi xadiidkaas dartiis uu iskugu kalifo ata'wiilaati ta'wiiliyaal albaaridata qabow macnaha daciif ah wey tawiiliyaal qabow macnaha ta'wiiliyaal daciif ah oo aan baciid ah ayuu isku kalifa si uu isku waafajiyo labada xadiid ow amase yajcalu xadiidkaas daciifka oo ah ka dhiganaa daliilan mid daliil u ah lahu asaga fii masaa'il اcilmi masaa'ilka caqadiga ahaa ayuu uga dhiganaaba uu daliil uga dhiganaa masaa'ilka caqadiga ahaa masaa'il اlcilmi ayuu uga dhiganaa maca ana ahla اlcilmi ayadoo dadkii aqoonta u lahaa bilxadiidi xadiidka yacrifuuna ay garanayaan ana mila haadaa xadiidkan oo kale qaladun qalad inuu yahay ahlxadiidkiina way og yihiin nuucaan oo kale inuu qalad ba ana cala alxadiidi xadiidka korkiisa ay u ahaatay adilatan adilo adiladaasoo yuclamu lagu ogaana bihaa adilada annahu xadiidku sidqun run inuu yahay waqad yaqacu in la gooyaana ay dhici karto bidaalika saxiixnimadaas fa calayhi cala alxadiidi xadiidka korkiisa waxaa ahaaday adilatun adilo adiladaasoo yuclamu lagu ogaanayo bihaa adilada annahu xadiidku kadibun been abuur inuu yahay wa yuqdacu waana la goynaa bidaalika been abuurnimadaas wadalika kaasuna milu maa xadiid oo kale weey milu maa shay oo kale weeye yuqdacu milu maa yuqdacu milu qadci goyntoo kale weeye bikadibi maa xadiid beennimadiisa la gooyo yarwiihi ay wariyaan alwadaacuuna kuwa xadiidta been abuurta oo min ahli lbidaci ahlulbidaca ka mid ah iyo walquluwi ahlquluwiga fi fadaa'ili fadaa'ishana ay ku been abuurtaan milu xadiidi yowmi cashuuraa sida xadiidka ka hadla maalinta cashuuraa ee bisha muxaram tobanka ay tahay iyo wa amhaali axaadiista lamidka ah oo mimaa shay ah fiihi dhexdiisa ay ku jirto anna man sallaa qofkii tukada ragcatayni laba ragco kaana lahu waxaa u sugnaana ka ajri kada wa kada intaas iyo intaasoo nabi ajarkood wuxuu leeyahay saxiixa ah adilla u taagan dhowr goorna uu kusoo celshay adilay leedahay oo tusayda axaadiistan inay saxiix tahay sidaasoo kale axaadiista daciifkaana adillo iyo calaamaad cadcad ayay leedahay oo tusayda inay axaadiistaasu daciif tahay ah, mid walba adila u taagan mid walba labadaba adila u taagan axaadiista saxiixa ah adila u taagan tusayda inay axaadiistaasu saxiix tahay oo bal in saxiixnimo iska in la jasmiyo shakiba ku jirin kuwa daciifkaana axaad adila u taagan tusayda inay daciif tahay bal la jasmina in nabiga lagu been abuurtay oo nabigu dhihin sidaasaa jirta taasuu raba markaasu wuxuu yidhi wa kamaa sida anna cala alxadiidi xadiidka korkiisa adilatan adila ay u ahaatay waxyaala loo deliishado adiladaasoo yuclamu lagu ogaana biha adilada annahu xadiidkaasu sidqun run inuu yahay oo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ama sameeyey waqad yuqacu in la waqad yuqdacu in la gooyaana waaba dhici karta bidaalika saxiixnimadaas oo xataa la yidhahdo cilmiyuba faa'iidaynaaba waa la hubaaba nabigu inuu yidhiba oo qaciyo hubuut laga dhigo sugnaantiisa inay go-antoon shaki ku jirin fa calayhi xadiidka haddana korkiisa waxaa kaloo ah adilatun adilo yuclamu lagu ogaado bihaa adilada annahu kadibun been inuu yahay waxaa kaloo jira xadiista saxiixa siday u leedahay adilo lagu ogaado inuu saxiix yahay oo la qadciyo marar badan kuwa daciifkaana adilo lagu garto oo la jasmiyo lagu shakinayn inuu daciif yahay marata gobona laguba shakima inuu been abuur yaho nabigu dhihin sala allahu calayh wasalam wa yuqdacu waana la goynaa bidaalika been abuurnimadaas milu maa yuqdacu milu qacin goynta oo la goynaayo kale bikadibi maa xadiid beennimadiis yarwiihi ay wariyaan alwadaacuuna kuwa been abuurta axaadiista wadaaca waa qofka xadiis beena inta dejiyay yidhaa nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam waxaa nabigu dhihin uu inta jeebkiisa ka sameeyo uu leeyahay nabigaa yidhi kuwaasaa washar lwadaaciina suufiya siduu yidhi alxaafid asuyuudina waxa ugu shar badan waxa weey yidhi suufiyada oo waa arki doonnaa waxa weeyaan qaarkood waxayba dhihi jireen waxa weeyaan nabiga ku been abuura mayna waa u been abuuraynaa ah, ku been abuura mayna yidha nabiga nabiguna wuxuu diiday waxa weeye yidha in lagu been abuurto ee eh, annagu waa u been abuurayna hayta waa u been abuurayna ma taqaan waa ugu gargaarayna way beenta ee been ka sheegi mayna si kale inaan ugu gargaarnaan rabnaa saas darteeda culamada ahlxadiid waa kuwa sidaasuu leeyahay suyuudi iyo qayrkoodba marka waxa weya ay musalaxa ka hadlaayaan rag badanaa dejiye axaadiista been abuurkaa qaar waa zanaadiqu muslimba ma ahan daahirku muslimna marka muujina maqsadkiisu waa inuu baabi'iyo diinkan islaamka oo diinkan islaamka la kala gara waayo sida tawraad loo bedelo loo bedelo isaga shaqadiisu waa intaas waa zindiiqba qaar waa noocaas qaarna ma ahan waa suufi waxa weeyaan marka ma yaqaan diinku inuu intii nabiga yahay wuxuu moodaa wixii un dar alla loola jeeda in iska fiican yihiin markaasu wuxuu leeyahay war wuxuu arkaa dadku cibaado ay ka tageen markaasuu boqol xadiis u dejina uu leeyaha nabig wuxuu yidhi qofka ka taga dhabarkaa ka jaba oo qofka sameeya intaasu hela adduunka oo aakhira intaasu hela oo ha wuxuu is leeyahy bal daacadaan laga tego dadkii ka tageen ha ku soo jeesteen waa ka daacad hata ma ahana isaga dulmiya kama aha laakiin daacad wax tarayda maaha hmm, waa daacad fasaad marka wadaacintu waxay dejiyeen oo kale oo min ahlbid ahlbidaca iyo wlquluwi ahlulquluw filfadaaili fadaaisha ay ka dejiyeen milu xadiii yowmi cashuura oo kale xadiidka ka hadlaa yowmi cashuura yowmi cashuura waa bisha muxaram maalinkay tobanka tahay maalinkaasoo kale waxa weya fadiilo waa leedahay maalinkaas laakiin salaad la tukadaa fadiilo gooniya laguma sheegin in la soomo hal sanaa lagu dembi dhaafa qofka sooma maalinkaas maanta bisha muxaram ay tobanka tahay maalinka ka horeeyana waa la soomaa oy tahay sagaalka labadaas maalmoodaa la soomaa maalinkaas hore soon caadiga ajarkiisaad ah leedahay maalinka tobnaadna hal sanaa lagugu dembi dhaafa axaadiistaasay leedahay qaara marka sii buunbuuniyo waxay yidhaahdeen laba ragca haddaad tukato waxaad la ajar ekaana intaasoo nabi nabi weligaadna la ajar ekaaneen iska daa laba ragcaad sheegtay haddaad maalinkaad qaangaartay sujuud wejiga dhigtood ku dhimato adoo sujuudsa nabi gaari maydo nabnimadu waa fadiilo ilaahay baxsho wax la kasbada maba ahanba kasabba maaha kasabba maba ahaba wax la shaqaysta maba ah nabinimadu marka intaasaaba calaamad ugu filan inuu been abuur yahay haddii isku dhahaya nabinimaad gaari ajarkeed ha intaasaaba been abuurnimo ugu filan marka kaasoo kaleeto wey mhm. iyo waanfaari kuwa lamidka oo mimaa shay a fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay anna man sallaa qofkii tukada ragcatayni laba ragco kaana lahu waxaa u sugnaanaya ka ajri kadaa wa kada intaas iyo intaasoo tiraa nebiyan oo nabi ajarkood wa fi tafsiiri masale kaloo hadda galay tafaasiirtii inuu balqaar naqdiyo oo uu kuu tilmaamo qaar ka mid a ah si aad uga digtoonaato ayuu bilaabayba oo uu ku yidhaha kitaab hebel oo tafsiira ah iska ilaali waxaasaa ku sugane kitaab hebelna ku dadaal waa roon yahaye taasuu bilaabay marka laakiin in badan kama sheegi doono wax yar uuga soo gaabsan doona inkastoo masaa'il muhiima ah uu sheegi doono wa fi tafsiiri tafsiirka waxaa ku sugan min haadihi lmawduucaati axaadiistan been abuurkaa xaalay ka mid tahay qicatun qayb kabiiratun weyn axaadiista sida kutubulxadiidba axaadiis been abuura ugu sugan tahay kutubu tafsiirna waxaa ku sugan axaadiis been abuuraho qadar dhan ah ooan yaray ayaa ku taalla milu xadiii sida xadiidka alladii xadiidka yarwiihi uu wariyo aلsaclabiyu abu isxaaq aلsaclabi axmed ibnu muxamed anaysaabur iyo wlwaaxidiyu abulxasan alwaaxidi iyo wazamaqshariyu maxamuud ibnu cumar jaarullah fii fadli suwari qur'aani qur-aanka suuradihiisa fadaaishiisa ay ku wariyaan suuratan suuratan suurad suurad fainahu xadiidkaasu mawduucun waa been abuur biitifaaqi ahlicilmi ahlicilmigu siday ku ijmaaceen waxa weeyaan ninka la ihahdo aclabi tafsiiru leeyahy waxaa la yidhaha abu isxaaq a la yhaha kunyadiisa magaciisana axmed ibn maxamed annaysabura la yidhahda marka aaclabi axmed ibn maxamed annaysabur abu isxaaq afar boqol iyo labaatan iyo toddoba hijriyadu markay aheed u dhintay afar boqol iyo labaatan iyo toddobo hijriyadu markay aheyd uu dhintay kitaab tafsiir uu leeyay oo mawduucaadka maka wuxuu sameeyaa suurad walba markuu bilaabayo xadiiu inta xadiisuu warina ubay ibnu kacbaa laga wariy leey oo fadiilo gooniya suuraddaas u sheegay ah, arday waxaa u ahaa marka ninka la haa waaxidi waaxidi a arday u noqday abulxasan alwaaxidi ayaa u noqday cali ibnu axmed alwaaxidi a la yihahdaa cali ibnu axmed alwaaxidi afar boqol lixdan iyo sideed markay hijiriyadu aheed dhintay asna aad uga dambeeyey sheekiisa oo faclabi asna sidaasoo kale u sameeya sidaasoo kale uu sameeyaa suurad walba markuu bilaabayo bilowgeedu ku sheega hal xadiid oo suuraddan fadligeeda ka hadlaya hal xadiid u weyn hal suurada u weyn maxadiid hal suurad xataa usoo weyn maadhihi maatan waa u waay waa sheega waa un sheega suuradan intaasaa jira intaasoo fadilaa laga helaa uley maxamed ibnu cumar jaarullaahi waa zamaqshari oo muctaziliga ahaa kitaabkiisa kashaafka ah waxa weeyaan asna sidaasuu yeela suurad kasta markuu bilaaba hal xadiis u sheega ajarkeeda ka hadla iyo fadiiladeeda marka axaadiistaas culummada muslimiintu waa ku ijmaaceen inay been abuurta bal ninkii dejiyey xataa wuu sheegay waxaan arkay dadkiio qur-aankii ka tegey oo waxa weeyaan en ku mashquulay siiradii ibnu isxaaq iyo waxaas markaasaan islu yiri bal qur si loogu soo jeesto bal hal axaadiis u raadi u been abuur bal ha ku been abuura may u been abuura huleey marka waa everway suwarka qur-aankana sidoodaba sideed suuro fadiilo gooniyaha usoo aroortay mid walba insha allah tafsirkan ku arki doona sideed suuro mid walba fadiilo gooniyaha usoo aroortay waa suurat اlfaatixa iyo suurat اlbaqara iyo suuraة اlkahfi iyo suuraة اlmulki iyo suuraة اlkhlaas iyo suuraة falaq iyo suuraة اnaas mhm. iyo aal cimraan sideedaas fadilooyin gooniyaha usoo arooray mid walba toddoba suurana si guuda adila ugu soo aroortay fadilo ee mid mid uguma soo aroorin waa asabcu diwaal la yidhaha toddobada baqara ka soo bilow suuratu tawba ku dar tawba iyo anfaalna mid ka tiri intaasna adilo guud oo iyagoo mujmalahan usoo aroortay in alla inta suurad ka soo haratay axaadiisa kusoo aroortay waa daciif ah, yaasiinkuba ha ugu darnaadee kulli dhammaan waa daciif waxay axaadiis kusoo aroortay ah, waxa kusoo aroortay waa wada daciif toddobadaa suuro waxa weeyaan ayaa waxa weeyaan sideeddaa suuro ayaa mid mid axaadiisteedu saxiix u tahay fadiiladooda sheegayda waa suurat اlfaatixa iyo suurat اlbaqara iyo aala cimraan iyo suurat اlkahfi iyo suurat اlmulki iyo suurat اlikhlaas iyo suurat اlfalaq iyo suurat الnaas sideeddaas mid miday ugu soo aroortay iyo waxa weeyaan si mujmalah oo sabcu diwaal toddobada dhaadheer baqaraa laga soo bilaabin markaasaa suuratu tooba lagu joojin waxa weeyaan tooba iyo anfaalna midaa laga tiri marka intaas bacd culamaa waa dabdiyaan laba beydiyo meelahaasay ku dabdiyeenoo waxa weeyaan waxay yidhaahdeen waradat اlakbaaru fii fadli suwar macduudatan ladaa muxaqiqi اlkhabr faatixaة baqaraة wmaa yeli wاlkahfu wطuulu ijmaala tali wاlmulku wاlkhlaaصu ثuma اlfalaqu wالnaasu faxfadha kama qad xaqaquu wmaa cadaaha lam yaصxi faxdarii an taquula alwaahiya duuna nadari oo dhowr bawday ku jamciyeen laakiin haddaad la taqaan hadda jamcis kale uma baano waa wax yaroo la xifdi karo marka taasuu shiiku marka weeye kuwa uu ka digaya wa fi tafsiiri tafsiirka waxaa ku sugan min hadihi lmawduucaati mawduucyaalkan xaggooda qidcatun qayb qidcadaasoo kabiiratun weyn milu lxadiisi sida xadiidka aladii xadiidka yarwiihi uu wariyo athaclabiyu abu isxaaq athaclabi axmed ibni moxamed annaysaabuur iyo walwaaxidiyu abulxasan alwaaxidi cali ibnu axmed alwaaxidi iyo waza maqshariyu mamd maxamuud ibnu cumar fii fadaa'ili suwar qur'aan qur-aanka suuradihiisa fadaaishiisa xadiiska ay ku wariyaan suuratan suurad suuratan suuratan suurad suurad ay ugu wariyaan fa inahu xadiidkaas mawduucun waa been abu biitifaaqi ahli lcilm ahlilcilmigu siday isku waafaqeen waalaclabiyu aclabi abu isxaaq aaclabi huwa abu isxaaq aaclabi fii nafsihi nafsadiisa kaana waxaa ku sugnaa fii dhexdiisa khayrun khayr iyo wa diinun diin wa kaana wuxuu se ahaa xaadiba laylin mid habeen xaaba guraayo xaadiba leyl qofkii reermiya waa fahmaa qofkii habeen madow xaababadaka lagu karsado keen la yidhahdo xaaba wax lagu karsado qoryo wax lagu karsado oo duurka ka keen habeen madooba gudcur ah gacantow buu iska taagan markaasu wuxuu soo qadan qori shid maayo waxa weeyaan saleemac oon shididba loogu talagelin mid adoor galay wuxbuu iska soo qaban Ah. habu isku soo qaban xaadibuleyl macnaheeda marka waxaa la yidhaha hadda xaadibuleyl waxaa loola jeedaa sida qofkaas habeenka xaabada soo guray qori geedaha geed la shitaa jira iyo midaan la shidanba mid qoyan iyo mid qalalan wax kala kala duwan yihiin inadkaas maalinkii qofkii lodiranka waa kala saara geedihii aan la shida jirin iska dayna kuwa qiiq iyo waxaweyn ur kaliya kuu dilay midaanba holcinaa jira waxaweyn inta nuxur kale soo qaadin laakiin habeen mugdiya ma kala yaqaana wixii gacanta u qabato wey sidaas weeye a lagu leey ninkaan hadda xaaba laga hadli ma xadiisa laga hadlaya ogow ninkaan facladu waxaa lagu leeyahay axaadiis ma kala yaqaan ha qaala rasuululahi ruwiya xukiya can rasuulilah intaasu iska soo qaadaa kan mawduuca kan been abuurka kan munkarka kan matruuga ah kan saxiixa waa iskugu mid isaga xaadibuleyl wey ah. laakiin masale halkan muhiima ayuu dayaar baraarujiyey sharaxa wuxuu yidhi cadliga shaykhulislaam ibnu taymiya waxaa kutusaya waxa weeyaan cajiibnimadeeda hadda wuxuu u sheegay aclabi inuu naqdiyo meeshaan wax kale uguma sheegin waa inuu naqdiyo hadda iisa baraarujiyo si aan dadka ugu dayan waana sidii waxa weya diinkaba lagu soo ilaaliyey soo ma wa maca daalika ayr kayru ku sheega iir waa ammaana soo ma kayru ku sheega wuxuu ku leeyahay waclabiyu aclabi huwa aclabi fii nafsii nafsadiisa kaana waxaa ku sugnaa fiihi dhexdiisa khayru khayr iyo wa diinu diin tadayun iyo alla ka cabsiguu lahaa iyo ayr qof maanta jooga ma awoodo inuu intaas yidhaahdo qofka hadduu rabo hal masale inuu ku naqdiyo wuxuu leeyahay kaana dajaala shaydaana laa khayra fiih uu leey waa dajaal shaydaanaho wax khayra dhexdiisa ma aha uu leey intaasuu awooda laakiin wallaahusan awoodin intaas inuu yidhaahdo waxa weeyaan khayr iyo diin waa leeyahay mas'aladaasna waa ku gebsan yahay mas'aladan waa ku gebsan yahay diinkana waa u dan xataa isaga saclabiya waa u dan sababto ah qalad uu sheegay haddii looga daydo dembiga isagaa kuleh soo ma laakiin haddii la baraarujiyo ummaddiyaa ka jooge asagay dhaddan u tahay in la naqdiya soo ma jeedid culimmadani wax naqdi jirta waxay dhihi jireen wallaahi annaga aabbihiin hooyadii idin kaga fiican aabbihiina iyo hooyadii annaga idin kaga fiican inin naqdayna sababtoo ah hadda aagaa lagu daya yaa ka mas-uula dembigaas haddaad lagu daydo adigu soo mas-uul kama tihid laakiin haddii inta la caddeeyo hadda aaga laga joogo waxa weeyaan saasaad uga badbaadin dembigii soo ma jeedid laakiin naqdigaa waa inuusan ahayn ciddaa oo laytan waa inuusan ahayn qofkaan dur iyo isqaad qofkaan meesha ka rid iyo sumcadda kadib iyo waynuusan ahayn waa inuu yahay waxa wey ikhlaas nusxi lilaahi walirasuuli walikitaabi waa inuu ilaahay inaad u gargaaraya taasna waxay kugu keenaydaa inaadan ku xadgudbin aadan ka been sheegin waxa weeyaan wanaaggiisana aadan inkirin wanaaggiisa shee haddaadan sheegayna ha ka been sheegin un haddaadan sheegayna ha ka been sheegin marka masaladaasuu baraarujiyey dayaar marka wuxuu weeyaan laakiin kaana kaana xaaib alley mid habeen un xabaguaayo kalu ahaa yanqulu waa soo raraa maa wajada wuxuu ka helo fii kutubi tafsiir kutubu tafsiir wax alla wuxuu ka helo wa iska soo raraa wa iska soo raraa oo min saxiixin xadiis saxiixa ah wa daciifin mid daciifa ah wa mawduucin mid been abuur ah kulli waa soo rarana isagu ma kala yaqaan wlwaaxidiy waaxidi abulxasan alwaaxidi cali ibnu axmed alwaaxidi ee dhintay afar boqol lixdan iyo markay ahayd sideed hijriyadu saaxibuhu oo taclabi saaxiibkiisa waa ardgiisii ardagiisii wey oo taclabiya shiiqiya kaana waaxidi wuxuu ahaa absara mid uga aqoon badan minhu taclabi bilcarabiyati ir cilmigaas inuu lahaayuu sheega haddana intuusan naqdigiiba ku bilaabin uu haddana sheegaasna wuxuu ahaa waa uga aqoon badnaa yuhi xagga carabiyada laakiin huwa haddana ninka la idhaha waaxidii abcadu mid fogaan badan weeye laakiin huwa waaxidii abcadu waa mid aad uga fog can isalaamati inuu bidc ka nabad galo iyo watibaaci salai sl raacidiis intaba waa ka foga mid aad uga fog aha nin sl raacidiis iyo inuu bidc ka nabad galaba aad uga fog aha oo bidac iyo quraafa gashay u ah soo ma jeedin nin bidac gashay uu ahaa ninkaan waa ka sii liitay saclabi isagoo ugana aqoon badan xagga luqada weliba ayuu haddana ka bidca badnaa soo uma jeedin wlbaqawi imaam lbaqawi xusein ibnu mascuud waxa weyn ashaafici weeye imaamkii ahlu sunnaha ahaaye an boqol toban iyo lix marka yada hijriyadu dhintay a'immada shaaficiyada waaweynu ka mid yahaye waxa weyn xusein ibnu mascuud albaqawi tafsiiruhu tafsiirkiisu waxa weye macaalimu tanziila la yidhaahee waana yaalaahe mukhtasarun waxaa laga soo gaabiyey min aaclabi tafsiirkii aclabiyu ka soo gaabiyey kii aclabi oo hadda laga soo digay uu ka soo gaabiyey waana imaam min ahli sunna isagu laakinahu haddana sidaasay tahay saana laakinahu baqawi saana waa ka ilaaliyey tafsiirahu tafsiirkiisa can ilaxaadiii axaadiitii axaadiitii almawduucati la been abuurtay iyo wal aaraa'i ra'yiyaalkii almubtadacati ee bidcadaha kulli waa ka ilaaliy hal mid sooma rarin maxaa yeeley ahlu sunnana waa yahay aqoonna waa leeyahay sab baqawi waa imaam ahlu sunna waana caalim bisunna saas darteeda loomana qari karo kasna u qaadan ma bidacda mana loo qari karo waa yaqaan markaasuu nadiif ka dhigay saas darteeda waa kitaab muctamada oo la ictimaadi kara ayuu ku dhaaf inuu kuleeyay wlmawduucaatu axaadiista been abuurkaa mawduucaadaasoo fii kutubi tafsiiri ku sugan kaiiratun waa fara badan tahay wadalika kaasu milu axaadiii waa sida axaadiista axaadiista alkasiirati faraha badan axaadiista asariixati caddaynayda filjahri in kor loo akriyo bilbasmalati bisinka marka la tujinaa dadka kuwaasaa ka mida ah waxa been abuurka wuu ku leeyahay axaadiista tafsiir ku jirta ee been abuurka waa badan yihin koox dhan wey waxaana ka mid ah axaadiista caddayda in bismi llahi raxmaan raxiim marka la tukanayo kor loo akriyo waxyaalaha nabiga lagu been abuurtay ka midta oon salka iyo raadka midna lahayn wuu ku leeyahay bisinka marka la akrina imaamka inuu kor u akriyo mas'ale waxay asal ka soo jeedaa oo meel asal ah oo ah horta bisinku qur-aan miya marka laga reebo bisinka suuratu namli ku jira isaga kaas khilaaf kuma jiro ah. suuratu namli bisinka ku jira ah, inahu min sulaymaan wa inahu bismi اllahi raxmaan kaas isaga waa ijmaac inuu quraan yahay qofkii yihaa qur-aan maahan gaalu noqona marka loo sheego loo caddeeya kadib laakiin in alla inta kale ee waxa weeyaan bisin ah ee qur-aanka ku jirta ama faatixada ku jirto ama meel kale ku jirtee culummada ahlu sunnaha waa isu khilaafsan saddex qowlayna leeyihi ah. saddex qowlay ka waliba weliba sidaas daraaddeed imaamu nawowi majmuuca ku sheegay ijmacna inay weliba tahay qofka yidhaha bisinku quraan aan maahan marka laga reebo kaas inuusan qofkaas ku gaaloobay hal xaraf oo qur'aanka qofka inkirana ijmaac lagu yahay inuu gaal noqo ah, hal xaraf ah, oo qur-aanka la isku waafaqsan inuu quraan yahay bisinka ayaa asal ku jirta qowl waxa weeye qur-aanka ka mid maahan ah, qur-aanka ka maahan marka laga reebo bisinka suuratu namli ku jira qowlka kalena wuxuu leeyahay waa qur kamid yahay suurad kastana waa aayad laba waa aayad kamida suurad kasta ama waa aayad barkeed ilaa bisinka keligiisay culamada gobol aayad yihahdaan gobol waxay hahdaan bisinka iyo aayadda ku xigta oo hal aayad isku ah marka waa aayad weeye qowlka kale qur-aanka ka mid ah dhammaan suurad kasta marka suuratu tooba laga reebo qowlka saddexaad qur-aankuu ka mid yahay weeye daliilna waxa waa qur-aanka uu ka mid yahay musxafka marka la qoraayay wax aan qur-aan ahayn laguma qorin qur-aan meel suurad kastaan awalkeeda waa kan ku qoro marka laga reebo suuratu tawba musxafkaana waxaan qur-aan ahayn kuma yaalin marka waa qur-aan laakiin suuradda ka mid ma aha waa aayad suuradaha udhaxayda markay suuradu dhammaydo suurad kalena la gelayaa dhexdiisay ku jirtaa waa aayad suuraddana ka mid maaha suuradda horena ka mid maaha suuradda dambena ka mid maaha waa aayad labada suura udhaxayda waa aayad labada suura udhaxayda waana qowlka ugu xooga badan saddexdaas qowl ayaa asal ahaan ku jirta qur-aanka ma ka mid yahay mise ka mid ma aha marka adugu inuu qur-aanka ka mid yahayna xoog badan inuu qur-aanka ka mid yahay oo uu aayad yahay aa xoog badan waxaa soo haray salaada ma lagu akrinaa salaada ma lagu akrinaa saddex qowla iyadana ku jirta waa lagu akrinaa waana waajib haddaan la akrina salaadu ma ansaxaydo waa qowlka imaam shaafici ah. qowlka labaad laguma akri karo waana karaahiyo ah oo inaad iska dayda ku ajar badan haddaad ku akridana ku dambaabi maydid waa karaahiyo karaahiyada dad ka tagta ajaraad leeda dad akridana dambaabi maydid waa qowlka imaam maali i imaam shaafici shiikiisa qowlka saddexaadna waa waa jaa-is waana sunno in lagu akriya ha sunno weeye haddii laga tagana salaadu buri maydo ee ajarkaa kala dhimanaana waa qowlka imaam axmed iyo abu xaniifa qowlka caanka ah imaam axmed labadiisa wiilba ka wariyeen iyo abu xaniifa imaamu ibnu qudaamana uu gargaaray weeye alimaam ibnu daahirna risaalada aan hadda ka aqraay ka alifay alimaam waxa weeyaan alxaafid abilfadli moxamed ibnu daahir almaqdasi uu kitaabkaanoo dhanba ka alifay oo dhintay an boqol iyo toddoba hijriyadu markay aheyd waa sano ka hor u dhintay kitaabkaanoo dhan baa iyadu ka alifay saddexdaas qowlaa ku jirta saddexdaas qowl ayaa ku jirta haddii la yidhaha waa la akrinaa ma lala jahraa mase hoosaa loo akraa marka in la akriyaa sawaaboo xoog badane ayadane in la akriyaa sawaabehe haddii la akrinaayo ma lala jahraa mase waa la laba madhaboo xoog badan ayaa markaasna ay ugu qaybsan yihiin qowlka koobaad wuxuu leeyahay waa lala jahraa sunno sida in markay salaadu jahriya tahay waa lala markay sirriya tahayna waa la in lala jahraana waa sunno oo ajara laga helaa haddii la iska daayana lagu dambaabi ma waa qowlka imaam shaafici madhabka shaaficiyada wey qowlka kalena wuxuu leeyahay maya waxaa sunaa inaan lala jahrin ah. sunna waxaa inaan lala jahrin oo la siraysto in la siraysto ayaa sunnadii ah ee in lala jahraa sunnadii nabiga maahan waana qowlka abu xaniifa iyo waxa weeyaan abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan iyo kayrkoodba ay mareen imaam axmedna waxa weeyaan caanka ka ah wey labadaas qowl wey qowl ma jiro bisinka ah, in lala jaraa waa waajib madaahibta muslimiinta ka mid maaha maba jiroba madhab dhigaaya bisinka in lala jahroo la maqlaa waa waajib kaas madhab jiro maaha ah. waana koyu kitaabay ku taallaa shaaficiyadaoo meel kasta lagu akriyo waxa weeyaan jahrigu waa sunna waajib maaha faatixada dhan ba in lala jahra iyadana waajib maaha ah. labadaas qowl baa jirta qofkii qowl kale keena oo yidhaahdo waa lala in lala jaraa waa waajib isagaa laga rabaa meeshu ku yaalla saas darteeda haddaad aragto waxaad arkaydaa dadka mararka gobol masaa'ilka cilmiga ahaa ee la rabay ammaanada iyo alla kacabsiga in lagu guto aqwaj siyaasiga loo bedela oo lagu collaytamo markaasaa ninkaan wuxuu qaban bisinka in lala jahro nin a imaan wuxuu le sheikh masaajid meeshaan daris laanaho lama jahraa bisinkii waa weynay xaan samayna markasu war salaad maha ku xidhan waa wey diintii allo ka tegay madhab qabana maba joogo waxaas uu sheegayo asagu madhabka uu qabaa oo madhabka shaaficiyadu in lala jaraa sunaa haddaan lala jarina wax laabi maayaan ee ajarkaa yaraana fiiri ee damb ee salaadda wax ka halaabi maayaano guri me madhabkiisa saxdaa waa madhabkaas laakiin intaan waa collayd intaas waa collayd marka ogow oo waxa weeyaan war siyaasi ayaan diin la-aan uusan kaa raacin labadaas qowl weeye in lala jahro waa waa waa sunno iyo in lala jahraa maahan sunne waxaa sunna in hoos loo akriyo qowl saddexaad waa jiraao mida qowl saddexaadaa jiro o aan waxba saas xoog badnayn oo ab isxaaq ibnu rahwi laga soo naqliyo o haddaa rabtaan in la jaar haddaa rabtaan hoos u akriso waa jira lakin qowlkaas isxaaq ibnu rahwi unbaa laga soo naqliyaa adilada marka adiladaa muhiim ah marka in la kala ogaado waxaan hor marinaynaa culummada tiri in lala jahraa sunnaha waxay daliishadeen madhabkan horta waa madhabkay u gargaareen shaaficiyu khadiib baqdaadi risaal ka alifta in lala jahro ila waa shaaficiye oo leey war lala jahro hal kitaabu ka alif ibnu khusayma kitaabu ka alif ibnu xibaan kitaabu ka alif daarulqudni kitaabu ka alif xaakimna kitaabu ka alif fakhrudiin raasina kitaabu ka alif kulligood waxay ugu gargaarayeen madhabka shaaficiyada oo ah in bisinka lala jahro ah. axaadiisi kulli isku soo dardar ay daliishadeen laba xadiisa ka sugan ah, laba xadiis bisa sugan inta kale axaadiista nabiga loo rafciyo kama hadlayo aqwaasha saxaabada kuwa nabiga loo rafciyo waxa weya waa wada daciif alxaafid ibn cabdilhaadi wuxuu yidhi kitaabkiisa tanqiixa axaadiistan wuxuu yidhi duuduub ahaan qof cilmiga naqliga oqoon u leh kuma habboon u yidhi inuu axaadiista nabiga saxiixa ka hor keeno oo dhigayda in la siraysto dhammaan wax alla waxay alifeen oo dhan dhammaan waxay alifeen saasuu leeyahy alimaam xaafidu dahabi oo weliba isagu shaaficiyaa wuxuu yidhi uu yidhi qad ruwiya aljaru biasaniida munkar sanadyaal wada munkara aa lagu wariyay yidhi jaharka oo lala jahra bisinka waxaa laga wariyay nucmaan ibnu bashiir iyo burayda iyo samura ibnu junda ah. wuxuu yidhi waxaasoo dhan waxaa sheegay yhi khadiib albaqdaadi kitaabkiisa laa tusminu walaa tuqni min jucbi laakiin axaadiistaasu cayinla u keeni maydo baahina ka fuji maydo maxaa yeelay laa yahbutu bitilka duruqi cala nabiyi shay wuxuu ihi duruqdaas hal shay nabiga ugama sugna sala allahu alay wasalam marka caatayay kuu diideen cayilku geli mayday kuwaas axaadiisa isku soo duuduub bisinka in kor loo qaadaa laba xadiisoo saxiixay leeda oo loo deliishaday macnaha labada xadiid xadiidka koobaad waa xadiidka nucaym almujmir uu wariyey oo abu hurayre uu ka wariyey lafdigiisaan akraynaa marka si loo fahmo xadiidka wuxuu leeyahay nucaym oo taabici ah sallaytu waraa abaa hurayra abaa hurayre gadaalkiisaan la aan tukaday fa qara'a bismi illaahi araxmaani araxiim uu akriyey uma qara'a wuxuu akriyey biummi lqur'aan markaas kadibuu faatixadii akriyey markuu bismi illaahi araxmaan araxiim akriyey kadibuu faatixadii akriyey ilaa uu ka gaaray xataa balaqa kayri lmaqduubi calayhim waladaaliin qaala aamiin markaasuu aamiin yiri ilaa xadiiska aakirkiisa intaas way maxalushaahid xadiidkaas maxalshahidka marka aakhirka xadiidkaa waxaa ku jirta waa abu hurayra hadda sheegnay mogta meesha laga deliishaa laleeyahay nabigiyaa loo tiiriyey waa halkaan markuu xadiidkii markuu salaadii dhameeyey oo uu salaadii ka salaamo naqsaday abu hurayra wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi ilaaha waxaan ku dhaarana nafsadaydu gacantiisa ku jirto inii la ashbahukum salaatan birasuulilahi sala allahu alay waslam anaa idinkugu ekaansha badan nabiga salaad anigaas idin tujiyey aa nabiga idinkugu salaad daarulqutniyaa wariyey waana saxiixu yidhi ruwaaddiisna waa wada iqaan ibnu khusayma xadiiskaas wariyey waxa weeyaan saxiixiisa nasaa-ina sunankiisa ibnu jaaruudna waa wariyey xadiiska koobaad waa midkaas xadiidkaas marka u fiirsada lafdiga meesha laga deliishanaya sallaytu waraa abaa hurayra uu yidhi faqara'a bismi illaahi raxmaan raxiim bismi llahi raxmaan raxiimu akriyey lafdiga saxiixa waa lafdigaas waay leeyihi waa kaasa xadiikaa saiixaan u hayna in bismillahi ramaan raxiim la akriyo abu hurayrana markuu salaaddii dhameey wuxuu yidhi salaadayda a u ekaansha badan salaaddii nabiga marka waxaa la leeyahay bismillahi ramaan raxiim inuu akriyo nabigu ka arka waa kaas u salaada eg eh. saasaa loo daliilina qolooyin kale hala siraysto wax badan uga jawaabeen laakiin jawaabaha kale oo dhan waxba qiimaa male waxaa ka mid a ah waxyaalahay uga jawaabeen mushaabahada oo uu yidhi salaadayda iyo salaadii nabiga ayaa isku ekaansha badan oo salaadayda u ekaansha badan tii nabiga oo midda dadka kale uga ekaansha badan waxay yidhahdeen mushabbaha iyo mushabbahu bihiga lama shardiyo oo wujuuhdoodan inay iskaga ekaadaan hadday un qayb iskaga eg marka dhinacyadii kale inay iskaga eg yihiin oo salaadiisu dhinacyada kale uga egtaa dhici karta waxa weyn salaadii nabiga laakiin jahalkan aysan uga ekayn jawaabaha taasaa ka mid ah, waa laga jawaabi taas laftirkeeda ah, taas laftirkeedaa laga jawaabi oo waxaa laidhi taasu jawaab ma noqonaydo hadalka abu hurayra waxaa ku jirta famaa samicnaa rasuulallaahi sala allahu calayh wasalam inta aan inin maqashiyey waa intaa nabiga ka maqlay wamaa akfaa minaa akfaynaahu minkum intii nabigu naga qariyo oo siraystaa waa idinka qariya anugu abu hurayra marka jawaabtaa taasaa dilayda o xadiidkaas laakiin jawaabaa loo hayaa oo ugu xoog badan waxay tahay xadiidka inuu abu hurayra laftirkiisu bisinka la jahray kuma cadda sababtoo ah laba mas'ala waa kala duwan yihiin bisinka in la akriyo iyo in lala jahro labay kaato ila nagu waana soo sheegnay inay sawaabka tahayba in la akriyo soo maaha aimadan hal asiraysaleba waa hal la akriyay leeyihin soo maha laakiin in lala jahro iyo in la akriya labay kala abu hurayrena waxa weeyaan lafdiga nucayn uu ka wariyey nucayn wuxuu leeyahay faqaraa bismi llahi raxman waa akriyey laakiin waa la jahray ma dhihin masaladii laisku hayay marka maba aham maaa waa laisku haya malala jahra ee eh, malaaqima laiskumaba hayo waxaa dhici karta inaad tiraahdo hadda suu u maqlay hadduusan la jahrin ah. taasna waa lagaga jawaaba waxay tahay laba shay baa lagu jawaabi karaa horta qiraa'ada siriyada nabiga xadiis saxiix ay uga sugan tahay marmar in kor loo akriyo si loo ogaado wax aad akriydo duhurkiyaaba aad ah, kor loo akri karaa marmar o tan kale qofka wax siraysanaaya haddeer imaamka marmar isagoo waa maqli karta haddaad u dhowda oora taaganta marka inuu ag taagnaa oo isagoo siraysanaya maqlay mamnuuc ma ah, maadaama uu ka daba tukanayey isagoo siraysana inu maqlaa dhici karto mana dhihin isagoo la jahrayaan maql marka kuma cadda oo sariix kuma aha inuu akriyey umba cad laakiin inuu la jahray kuma cadda sanadka saxiixa marka waxaa la leeyahay isagoo siraysana inu maqlaa dhici karto ah, ixtimaal haddii la yidhahdana ixtijaajku waa bure ah khalaas waa laga ra idaa tadaraqa alixtimaalu badala istidlaal khalaas xadiiska kale oo saxiixa waa midka umu salama oo waxa weyan xaakim uu saxiix yeelay oo imaamu nawowi majmuuca uu ku saxiix yeelay oo xaafid ibnu katiir sidoo kale uu isbaatiyey xadiidkaas weeye umu salama waxay tihi sidaan weeye isna lafdiga arka ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga kaana wuxuu ahaa yusallii midku tukanayo fii beytiha gurigeeda fayaqra'u waa akrinayey bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uu akrinayey tir laftigii waa kaasa asagana jawaabtu waa tii laftirkeedii waa akriyey ay tiri nabiga waa zawjkeed agteedu ku tukanaya isagoo hoos u akraa inay maqashay waa dhici karta ah, sariix kuma aha waa laga fahmi karaa inuu la jahray laakiin kuma cadda labadaas xadiis ayaa wax saxay ansaxay oo nabi loo tiriyey laga haya bisinka in lala jahro qolada tiriyaan lala jahrin hala siraysto waxay daliishadeen iyagu labadaan aragnay aqwaashii saxaabada wa iska daayay xadiis marfuucan ka hadla ayagu waxay daliishadeen afar xadiis oo bukhaari iyo muslim ku taalla afar xadiis oo bukhaari iyo muslim ku kala taallay daliishadeen xadiidka koowaad waa xadiidka anas ibnu malik xadiidka anas ibnu waxa weeyaan alfaad dhowr ah ayuu ku sugan yahay laba lafdiya uga caansan wuxuu yidhi anas ibnu maalik sallaytu maca nabiy sala allahu calayh wasalam maca nabiy wa abi bakrin wa cumara wa cuhmaana waxaan la tukaday nebi maxamed sala allahu calayh wasalam toban sanuu la tukanayay markuu safro iyo markuu muqiim yahay oo khaadimka nabiga uu ahaa dadka ugu aqoonta badanuu ka mid abubakrna waan la tukaday cumarna waan la tukaday cumaanna waan la tukaday falam asmac axada minhum yaqra'u bismi llahi raxmaan raxiim hal qof ma aanan maqal oo bismi llahi raxman raxiim akrinaayo waaxid ma aanan aqrin waa nebi moxamed sala allahu alay slm iyo abubakr iyo cumar iyo cumaan lafdiga kalena wuxuu yidhaahdaa ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam wa abaa bakrin wa cumara wa cumaana kaanuu yaftatixuuna alqira'ata bilxamdu lilahi rabi اlcaalamiin nebi moxamed sala allahu alay slm iyo abubakr iyo cumar iyo cumaan qirada waxay ku furfura jireen alxamdu lilah rabb اlcaalamiin riwaayadda صaxiixu muslimku waa tan leh laa yadkuruuna bismi اllahi الرaحmaan الraxiim fii awali اqira'ati walaa fii aakhiriha ma sheegi jirin bismi اllahi الرaحman raxiim qirada awalkeeda iyo aakhirkeeda midna macnaha faatixada iyo suuradda midna bisin kuma bilaaban jirin kaas waa hal xadii sariix uu ku yahay inaysan bisinka akrin jirin maxaa yeele laa yadkuruuna bismi اllahi الرaحmaan raxiim ka war soo hadal cad ma aha iyo waxa weeyaan midda kaleto uu leeyahay kana aana maqal mana dhihi karti inuu dadka la dhexleenaa dhacdo sa uusan maqal toban sano uu ka daba tukay ah, hadduu musaafir yahy haduu muqiim yahay ee maahan e, salaaddu wax siriyo nabigu meel gooniya ku samayn jiray xadiidka koobaad waa midkaas xadiidka labaad oo loo daliishaday bisinka inaan lala jarin bukhaariyaa wariyey bisinka inaan lala jarin saciid ibn mucalla ninka la yidhaha waxa weya abi saciid ibn mucalla dheh a wuxuu yidhi anoo tukanayaa nabigu soo maray sala allahu calayh wasalam markaasuu wuxuu yidhiuu yidhi anoo tukanayu nabigu soo marayu sala allahu alay wasalam markaasu ii yeeray yuri kaal salaadaana ku jira huy salaadaydan iska dhammaystay markaa dhameeyeen u tegay yu markaan u tegay yidhi maa manacaka an ta'tiyani maxaa kuu diiday inaad ii timaaddo markaasaan idhi yidhi salaadaan ku jiray markaasuu yidhi oo ilaahay miyaan ku dhihin yaa ayuha aladiina aamanuu eh, yaa ayuha istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum ilaah iyo rasuul markay idin yeedhaan oo wax idin noolaynaya idinkugu yeedhaan ajiiba soa laynama dhihin maatimaad xagga salaadan ku jiray ma rasuulka adoo salaad ku jiray midna la dhegaysa waa la yimaadaa rasuulka miyaa dad lamid ah nabigu saas iyii markuu intaas yidhi uu yidhi yidhi alaa ucallimuka acdama suuratin fi lqur'aan suuradda qur-aanka ugu weyn maku bara intaanan masjidka ka bixin rasuulka allow ibar bis markaasaa nabiga dhaqaaqay ma iridaba kusii dhow yahay aan ku dhagaanay rasuulka alla soodig ii ballanqaad intaada ka bixin inaad baraydo suuradda qur ugu weyn soodiga sii baxay markaasuu yidhi suuradda qur ugu weyn waxa weeye alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wey bismi llahi kama bilaabin nabiga suuradda marka ka mid wuxuuna leeyahay caaisha wariday waxay tihi caaisho kaana rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yastaftixu salaatahu salaadiisa mid ku furfurta bitakbiiri allaahu akbar oo midda lagu xidhana walqiraa'ata qiradana wuxuu ku furfura jiray bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qirada oo la maqlaayo ina ka hadle waxaa u daliila qirada la maqlayo ina ka hadlaydo waxaa u daliila nabiga allahu akbar markuu yidhaahdo istiftaaxuu akri jir oo siraysa jir isticaadana waa akri jir labada waa saxiix waa sugan qirada la maqlaayo wey waxay ka hadla sababtoo a ah nabiga markuu salaada xirto inuu iftitaax aqri jirayaa sugan oo bukhaari iyo muslima ku sugan iyo qayrkood marka qirada nabigu alxamdulilahi uu ka bilaabi jira imaamkii marka alxamdulilaahi la dhawaaqaa ma waxbuu haleey waxba ma halayna nabigu raac sala allahu alay wasalam saxi muslimka ayuu asuna ku yaallaa waa xadiiska saddexaad xadiidka afraad xadiidka afraad muslima isna wariyey waana xadiidka ugu si cadaanta badan uu yihi imaam nawowi raximahullah waa xadiisulqudsi xadiisulqudsi weeye abu hurayra wuxuu yihi abu hurayra wuxuu yihi wuxuu nabigaan maqla yihi sala allahu calayh wasalam asagoo leh qaala allaahu allah wuxuu yihi waa xadiisulqudsi allah wuxuu yidhi qasamtu salaata bayni wa bayna cabdi nisfayn faatixada salaad ah asmaadeeda ka mid a ah. faatixada aniga waa qaybiyey u alla yidhi aniga iyo waxaan u qaybiyey addoonka ii tukanaya aan laba noo kala baray xagga macnaheeda faatixada wuxuu yidhi ilaah yaquulu cabdu wuxuu yidhi yaquulu lcabdu alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin addoonku wuxuu leeyahay markuu faatixada akrinaa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin markuu saas yidhaahdo ilaahay wuxuu leeyahay xamidanii cabdi addoonkaygu waa imahdi addoonkaygu waa imahdi waa iammaan waa iammaana waa imahdiyo waa iammaana addoonkee wuxuu leeyahay araxmaan raxiim rablcaalamiina wuxuu leeyahay anaa calaya cabdi addoonkaygu waa iammaana addoonkee wuxuu leeyahay maaliki ywmi ddiin markuu maalik yowmiddiin yidhaahdo alla wuxuu leeyahay majadani cabdi addoonkaygu waa i weyney saddexdaas aayadood alla iskale addoonkiia wuxuu leeyahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu kaligaan ku caabudaa kaligaan kaalma kaa dalbayna markaasaa rabulcaalamiin wuxuu leeyahay fa haada baynii wa bayna cabdi walicabdi maa sala intaanu waa aniga iyo addoonka wax naga dhexeeya addoon iyo rabbigiis waxaa ka dhaxeeya inuu addoonku rabbigiis keliya caabudo rabbi keliyana tuugo rabbina uu kaalmeeyo addoon iyo sidiisaba rabbi intaasa ka dhexeeya iiriya ah, iyaaka kaliga aan nacbudu ku caabudaynaa waiyaaka keliga aan nastacinu kaalma kaa dalbayna markuu yidhaahdo aan rabbi leeyahay intaas aniga addoonka naga dhaxay keligay inuu caabudo keligayna uu kaalmaha iga dalbo uusan cid kale tuugin ka warrama dadka maytada tuugaa marka xaqii ayaga iyo rabulcaalamiin ka dhexi aawey ah, way ka tageen so halaag maaha ah, halaag wey markaasuu rabbilcaalamiin wuxuu leeyahay intaan waa intii naga dhexayd aniga addoonka addoonkaygun wax u weydiisu leey oo ah inaan u kaalmeeyo ah markaasuu addoonku wuxuu leeyahay ihdina siraata almustaqiim ilaa aakhiri aaya markuu dhammeeyo suuradda waa saddex aayadood intaas damboo hartayna ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim hayr lmaqduubi calayhim saddexdaas aayadood saddexdaas aayadood markuu dhammeeyo ayaa rabulcaalamiin wuxuu leeyahay fa haaulaai licabdi saddexdaan aayadoodna addoonkayga iskale weli cabdi maa sala addoonkaygana waxaan siina inta uu i weydiistay inaan u kaalmeeyo inaan dariiqa wanaagsan ku rido inaan dariiqii nabiyaalka sidiiqiinta shuhadada iyo saalixiinta ku rido inaan dariiqa yahuudda iyo nasaarada ka leexiyo ballan wey mar qofku tukanaya waa inu macnaha soo xaadirsada xadiiskaasna saxiix muslim ku yaalla marka bisinkii kumaba jiro bismi llahi raxmaan raxiim markaad tidhaahdo xaalu leey jawaab uu ilaahay ugu jawaabayo laguma sheegin halkaa soo ma jeedid afartaas xadiis ee bukhaari iyo muslim ku taalla aa loo daliishaday bisinka inaan kor loo akri inaan la akrin maahan ogow weliba xadii axaadiista gabal waxaa kusii jira ninka la yidhaha yaziid ibn cabdillahi ibn muqafal wuxuu hi aabbahayaa adka yidhi anoo bismi llahi ramaan raim akrinaayo kor u akrina markaasuu yihi yaa bunay iyaaka walxadad wiilkaygiiyo waxaan kaaga digaa bidcada haada xadad waxaan waa bidci ah, markaasuu sidii anas oo kale yidhi uu yidhi nabigaan la tukaday abubakar aan la tukaday cumaraan la tukaday cumaan aan la tukaday weligay bismi lah iyagoo kor u akrinaa maarata ee ka bilow meeshay ka bilaabi jireen soo ma jeedi axaadiista marfuuca marka laga hadlaa waa saas saxaabada iyada aqwaal qaar la jahraa jira cabdullaahi ibnu zubayr ay ka suganta inuu la jahray cabdullahi ibnu cabbaasna labaa ka sugan inuu la jah inuu akriyayna waa ka suganta bisinka la jahridana wuxuu yidhi aljahru bilbasmalati qira'at lacraa reerbaadiyaha la jahriyo ee dad diinka warqaba lama jahra bismillahi ramaan raxiim marka taasna waa masaladii sawaabkaya in bisinka la akriyo aan lalala jahrin labadiisa qowl saasa la isku waafajina laakiin cabdulaahi ibnu zubayr isagu waa la jahri jiray markaas weliba dhihi jiray waxa weya kibira u diidan hay ula jahri layihiin u dhihi jira isagu waa la yaabi jira laakiin kibir maahana waa rabi raacin waa ijtihaadkiisa marka afar xadiid haddii la hayo ayna sunnadii abubakar iyo cumar iyo cusmaan tahay waxa weeyaan qowlka sawaabkaa wuxuu yahay bisinka inaan lala jahrin ee la sinaysto qowlka sawaabkaa ee sunnada ah ee ajarka badan waa qowlkaas mas'alo kale alxaafid ibnu kaiir tafsiirka markuu bisinka ka hadlayay ijmaac wuxuu kusoo naqliyey masale muhiim ah wuxuu yidhi culammada muslimiintao dhan waxay ku ijmaaceen qofka siraysta salaadiisu ina saxiix midka la jahrana salaadiisu saxiix waa ijmaac waaxid muslimiinta uma khilaafin hal qof oo culammada muslimiinta kamidhu ah ma khilaafin ka waran ah, waa waaxid culammada muslimiinta kamida ah ma khilaafin ka waran haddaad tidhahdo bisinkiyaa madhabkaad haysata adig marka muslimiinto dhan waad khilaaftay waa madhab oo aan madaahibta muslimiinta ka mid ahayn weliba ijmaacaas waxaa kaloo soo naqliya shekh ulislaam ibnu taymiya oo waxa weeye fataawaha mujalladka labiyo labaatanaad kusoo naqliy uu yidhi ijmaac culammada muslimiinto dhan baa ku itifaaqay kan siraysan in salaadiisu ansaxaydo midka la jahrana ay ansaxaydo markaasuu masaa'il tiro badan oo jawhar iyo dahab uu daba dhigay weliba oo tiro badan waxaa ka mid a qofka salaada subax qunuud akriya xataa in salaadiisu ansaxayda in ijmac lagu yahy kan aan qunuudinna ijmac lagu yahy markaasuu wuxuu sii daba dhigay masale kale oo ka sii cajiibsan oo waa maxay iska daa masaa'ilkan waaba masaa'il itifaaqiya inaan salaadii wax ka ba-ayn ee shay waajib aad u aaminsan tahay hadduu ka tago imaamku ama shay xaaraan aad ka aaminsan tahay uu sameeyo maxaa samaynaya oo silaada salaadiisuba waa burtay siladaasuu ka hadla adoo ujeedo halkaas inta cawradiisa taabtuu salaada iska gal allahu abar uu leya wayse igama jebid aniga ah. amase waxa weya qaarka qaba ina haweenku waysada jabiyaan inta haweentiisii taabtayu sidii nabigao kale inta dhunkoodu salaada iska gal adoo ujeedo adoo waxaad aaminsan tahay haddii islaamtiisa taabto inay buraydo ka waran maxaad samaynay hay aad isleedaha salaaddu waa ka burtuu samayna imaamka masle khilaafiyana qowlka sawaabka wuxuu yahay oo saxiixa ah salaadaadu waa kuu saxiix hataa aaminsanow ina isaga ka burto oo xaa u daliila warkaas waa war ibnu taymiye hadalka xadiiska nabi maxamed sala allahu alay wasalam yusalluuna lakum imaamyaalku waa idin tujinayaan uu nabigu sala allahu alay wasalam fain asaabuu hadday sunnadii asiibaan falakum walahum idinkana salaadiyaad leedihin ajiraad leeyihin ayaguna salaadii leeyihin ajaray leeyihin wain akhdabuu hadday salaadii dafaan falakum idinku salaadiina ad leedihin walahum wacalayhim ayagana dembiyay leeyihin nabi maxamed a yidhi sal alahu ala waslm ka waran kadib haddaad ka goosato waa hadda masaailka aslada waa waajib aan ka hadlayno mas'alo kalu kasii hadlo muhiim masale kale oo muhiimu kasii hadlo wuxuu yidhi adiga waxaad aaminsan tahay waxa weeyaan inaan lala jahrin inaan la qunuudin salaada subax hadduu qunuud xaad samaynay ma gacmahaad waa laadinaysa waa la qunuude ah, sida saasaad u istaagay sida shiicadi saasaad leedahay aamiin aamiin aad leedahay ah, waa la qunuude uleey Ah, fataawaha mujaladka labiy labaatanaad fiiri ah, albanina sidoo laftigeedu fadwoji waa lala qunuudaa imaamku hadduu qunuud mas'ale kaloo muhiimu daba dhig wuxuu yidhi adiga waad fahmaydaa masaa'ilkan maalan bisinka ah, in la siraysta inay feecan tahay oo sunnadii tahay waad fahmaydaa dadkii loo sharaxaad ka mid tahay fahmay laakiin dadka aad tujinayda tuulo waxaa tagtay aan sunnada laga sharxin oon sunno warkahayn weligood waxay arki jireen ayadoo bisinka kor loo aqraa alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin ad ka bilaabe gadaalkaaga mid inaad ka weydaa waa dhacda oy kala dhaqaajiyaan diintaba inaysan kaa dhegaysan ma saasa maya wuxuu leeyahay shekhulislaam ibnu taymiya sida wanaagsan ee sunnadaa markaas waa inaad la jaarta haddii ma'muumiintu aysan ku qanacsanayn oo tafaruq u ka imaana iyo jamacada in laga kala tago laakiin ogow macnaheeda maahan sidaasaad weligaa ad wade waa u bisinka koraad u akre masaladana waa sharaxe bisinka koraad u akriyeen waa sharaxe waa u sharaxe ilaa ay bartaan marka dambana waa ku bilaabay inaad ku dhaqanto laakiin ayagiyoon kula fahmin markaad kor u akrido oo lagu kaa tago masjidkii tawxiid iyo sunana cidna kaa dhegaysanma masaa'ilkaas iyo kuwo ka badan oo jawhar u meeshaas uga hadla so uma jeedin marka waxa weeye in xoogaa wax laga warqabaa waa fiicanta laakiin utaala sunnaday ka cararayaane kayr ma lehe waxa weyaan hadyigii waxa weyan tafaruqu waxyaalaha ilaahay ka digay kuwa ugu waaweyn weyu itilaafka iyo itifaaqana ilaahay wuxuu amray kuwa ugu waaweyna ka midi muslimiinta midnimadooda in laga shaqeeyo laakiin xay ku jira waxa weyan waxaasu diinkii nabiga maaha iyo hadyigii saxaabada midna waxaana weeyaan weliba axaadiis saxiixuu soo sardina oo nebi moxamed uu ka tegey shay sunnaa asagoo dadku iyo kalitagin uga tegey ma ahan sheeko wuxu waxaana ka mid ah kacbada dhisideeda xadiiskii ka hadlaaya nabiga sal اlahu alيه waslm caaishuu ku yidhi lowlaa qowmuka xadiiثu cahdin bikufrin lahadamtu اlkacba wala banaytuha calىa qawaacidi ibraahim caaisha waa fiiri nebi moxamed sal اlahu alيه wasalam wuxuu ka tegey shay sunaa oo waa maxay kacbada nebi ibraahim meeshuu ka dhisay inta la dumiye meesha nebi ibrahim laga dhiso ila meesha nabiga kama dhisneen meesha nebi ibrahim ka dhisay qaybaa qabya qaybtaasaan dhammaystiri lahayu laakiin sunnadaas waxaan iskaga daynayaa waxa weeyaan qoomkaaga hadda dhaway soo wada islaameen dadkaan haddii maanta kacbada la dumiy wuuu le ma kacbadiiu maanta dumiye bis waa wadakidoobay sunadiiu ka tegey itilaaf daraadiis isagoo dadka soo duma waa nebi maxamed sala allahu alay wasalam cabdullaahi ibni mascuud wuxuu la tukaday ninka la ihahdo cumaan ibni cafaan iyadoo masaafir leeya afar ragco weligiisna nabig afar ragca ma tujin iyadoo masaafir leeya labuu tuji jir salaadaha afarta ma garat markuu la tukadana waa ku qabsaday weliba waa u sheegay wuxuu yidhi war laba ragco oo la aqbalaa kaaga fiican afartan ragco ilaa nabiga afar laba tuji jiray markuu masaafir yahe cabdulaahi ibn mascuud waa la weydiiyey xaa ula tukadaale duuba sunadii khilaafay wuxuu yidhi walkhilaafu asharu khilaafka ka shar badan soo ma jeedid khilaafka ka shar badan soo kuma cadda in lagu raacayo shay aad aaminsanta inuusan sunadii ahayn in imaamkii lagu raaca soo kuma cadda de waa kaasa ah. marka masaa'il aad u fara badan adugu oo runtii oo qaali ah uu meelahaas uga uga hadla marka i ljahri bilbasmalati meelahaas iska joog allah subxana wa tacala allahuma sala allah waslama wbarak ala nabina